hada kan kitaab ladabi adabi an kitaabay aadaab lislami an kitaabay baab lxayaai hada kan baab lxayaai sariig yan baabay wafadlihi fadli lxayaai sariig fadlikeey yan baabay walxasi baab lxasi isbooriyo yan baabay cala takaluqi dhabeec kuweersadaw lisku boori bi bilxayaai xishood laka dhabeec weersadaw lisku boori yan baabay ani ani baab lxayaai sariig yanbaabay wafadli fadl lxayaai walxati ba walxati isgooriya yanbaabay ala takaluqi dabeec kuwaaladaw liskaboori bi bilxayaa sariig dabeecla kuwaaladaw liskaboori yanbaabay an ibni cumar radi allahu taala canhuma cabdillaahi bin cumar mayl kuriye ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam iyo mara huwa rasuulka mari calaa rajulin rajulkao korshe iyo mari rajulkaasoo min alansaari ansaare iyo mari walahaluwa rajulkana yacidu wacdiya akhaa aka rajuli rajulka walaalshay fi lxayaai xishoodka wacdiya yani walaagan lakuxishooda isku dhaaf xishoodka isku dhaaf lay faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi may kagoolay dac kutaab hu akaaka walaalka kutaab may weli fa ina alxayaa xishoodka min alimaani imaanka kumid ata xishoodan kuwacdido xishood mal isku wacdiyaayo imaanka kumid ee xishoodo dhaaf tab yani waan ibni cumar ana rasuul lahi sala lahu sala allahu alayhi wasalam mara huwa rasuulkaiya maray ala rajulin rajulka korshe maray rajulkaas oo min alansaari reer madina wahuwa rajulkan haal yacid wacdiyaw akaa aka rajul rajulka walaashay wacdiyaw fi lhayaai xisood wacdiyaw kana yanhaahu ama kana fihi min alhayaa may kureebay walxayiki jar xishoodkan adalaso i lanlanyaho isku dhaaf xishoodkan xishooto yani saairahay saasa ka wacdiyahay faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kuwalay da anta utrug anta ada kutab hu akaaka walaalka kutab may welay walaal ku wacdiyahay ka dhaaf xishood mal iskumahay fa ina alhayaa xishood min aliman iman ya kubacleya iman kumide mutafaq aleyh kolkumahabati alxaya min aliman wa waan imran bin xusainin radi allahu taala canhuma gaala imraan may kagolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kagolay alxayaa xishood laa yati huwa xaya ma sheenaw ila bikayrin kayr lay sheene mutafaqun aleyh alxayaa xishood laa yati huwa xaya ma sheenaw ila bikayrin kayr laylkoye kayr lay sheene xishood kayr lay sheene rasul sala allahu alayh wasalam mutafaqun aleyh wa fi riwaayati limuslim alxayaa xishood kayron waay kulh kul lxayaa xishood kuli shay kheerlay waay alxayaa xayaa kayron kheer waay kulh kul lxayaa yani xishood kuli shay kheer waay kuli shay ba kheerlay o gaala nabi may kagol alxayaa xishood kulh kul lxayaa xayiga kuli shay kayron kheer waay sakagol mana kulha maryasi macnaada saasay waay saas tan hore tan dambe waana fasiriya manag fahamshay dawya alxayaa xishood kayron waay kulh kul lxayaa xisood kuli shay khair lay ay tawkiid mana o gaala nabi mare alxayaa xisood kulh kul lxayaai khayrun waay waan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagoolay alimaanu imaanka bilcun wasabcuuna todobaaton i dhowr waay aw bilcun wasittuuna liidun i dhowr waay shucbatan min shucbatin khaslad eh faaflaluhaa aflal yani wa kay sabciin todobaaton kaas badan qawl laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu lakagol lakahadal waay adnaaha adnal adna alkhisaali khasliyaalkaas oo todobaatanka tan onayaw anka yarnamay bua imaabat ladaa wasakil zuul yani ariigi jidkaysalka zuuliwaal walxayaa xishoodna shucbatun khaslatun ay min alimaani imaan kumide mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq a an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay slam qala rasulka may gore alimaanu imaan imaanka khasliyaalsheey may bua bilcun wa sabcuuna todobaatan i dhowr wa aw bilcun wasituna lidun i dhor waay shucbatan min shucbatin khaslad eh lidun i dhor khaslado ama todobaatun oo marki todobaatun lilays yani marko may bucdadi oo yani dilcin maylin kasey min talaata ilaa tisca inti kudiraw sidila kubilaaw ilaa sagaal kalkun lidun iyo sagaal ama lidun i dhor fa faafdaluha afdal khisaali shucbatan taasa bimacnaa khaslatan e kalkun todobaatun khaslo wal faaflaluha aflal lkitaali kasliyaalkas oo todobaatonka e ama liidun dhoorka tan anfalo badan qawlu laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu lakagoolwaay laa ilaha ila llahu inilakahadlo on kafalo badan waadnaaha adna alkitaali kasliyaalkas todobaatonka tan kahoosayton yani imaabat ladaa wasaki lazuuliyo yani darigi jidkashalkazuuli waay walxayaa xishoodno tan tan hadi baabka waafado shucbat haslat waay min aliman imaanka todobaatan kaas kumid yan todobaatan kaasa kumida tuxishood mutafaqun aleyh albincu bikasri lbai alari wayajuz may binaawa fatcuha fatcu lbai balcu leero wahuwa balcga min alaa min athalathati sadilku bila ila alcasharati tumuntilkudira bila lere washucbatu shucba macnaahu alqidcatu gabal waay walkhaslatu khasladlay waay a shucbada maylka fasre markoona idcilere markoona khasla washucbatu shucbada alqidcatu gabal waay walkhaslatu khasla waay walimaabatu macnaahu alizaalatu zuuliyow waladaa ado maylarey maa sheeyu yu'dii huwa maaga dhibaayo dad dhibaw wadalika ka xajarin shiid oo kale washawkin waka shawkin gurun oo kale wadhinin waka dhinin dhoobo oo kale waramaadin waka ramaadin bedinbes oo kale bu aha yani wakadarin wakakadarin wasaki qurunkii oo kaleeb wa wanaxwi dalika almadkuuri wakanaxwi dalika almadkuuri madkuurkaas kaase walilamide oo kaleeb wa anasa adalere walbada dhibawla وan abi سacيidin الkudri رadi الlahu taala anhu qala abu sacيid may kagolay kana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasulshi may hade ashadaki darn yahaad xayaan min xayaain xishoodka min alcadraai gibir bikaare kadarn yahaad albikro yalere cadra gibir bikaare kadorna fi khidriha golgolsha kasugnaati yani khidrig may lere sitron o tajcalhu lbikro dikaarad weelaso fi jambil bayti durug laabshay gondoobshay gondoobkasaksmana fa idaa ra'aa huwa rasuulka hadii argo shayan shay arag shaygaas oo yakrahu nabiy nabo kaada hu shay kaada adi arago carafnaa kasaanay hu shaygaas oy fi waji waji nabiya ku kasaani rasuulka ni walaayo kaada wajisel ku dareenay mutafakun caleyh maay mahadlaane hata laangmaysadangamaraanshooday can abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu qaala abu saciid may ka goray kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka ma haada ashada ki doron yahaad hayaan min hayaain xishoobka kikudornaash badan yahaadi min alcadrai min albikri dabarbikaare kikudornaash badan yahaad cadiradaas oo fi kidriha golgolkeeda laabsha kasugnaati mana dabarbikaare wilisha hidiya laykajiraasay taas oo kale kuxishood badnaay rasulka faida raa nabiy nabaga argo shay an aragay shaygaas oo yakrahu anabakaadaw shay kaadaaf carafnaa kasaani huwa nabiya kasaanay fi waji waji nabi nabagujishay ku kasaani shaygaas in isu kaadahay esoo daraade mahadlane yani garyahay awiji kudaremana mutafakun aley qala lculamaa culamadu ma ereena xaqiiqat lxayaai xishood dhabtiye maybua khulugun dabeeco yabcasu diraw calaa tarki dabiici shayhun kutabawshay dadka diraw wayamnacu huwa khulugu suge reebow min atagsiri goobodfal fi xaqi zilxaqi xagasi insaaxiba yabshayliku goobodfal dadku reebow waruwina oo yani waraweyna may wurine an abilkasim ama waruwina una may lanin wuriyey waruwiya waruwiyana waruwina una may lanin wuriyey an an abilkasim abilkasim may lanin aljundi abilkasim aljunaydi abilkasim aljunaydi may ba lanin wuriyey raximah llahu qaala inika gole abilkasim aljunaydi imaamino imaam mucada may ahaay mayray alxayaa xishood ru'yat laalaai nicmiyaalo oo ilaahay adkasi ad aragdo ay nicami a nicmiyaal ilahay adkiman haysadi ini ad aragdo intaas nicme ilahay kasi ad fir firido ad arag kabacda nicmadaas bala kasi maylafadaay shukri ini gaabiliy waruyat taksiriy hadan gaabiyo ini ad aragdo adig ini ilaahay ilahay gaabiday raacadi gaabiday shukrin sameeyahin ad aragdo kees kalkun fa yatawaladu may dhaladay baynahuma bayna ru'yat alaalaay wa ru'yat taksiri lamdatiyo may dhaladaase xaalatun xaariya ku dhaladaas xaaladaas tusama hiya xaaladeede xayaa-an xishood laka magacaawaw taasa ku dhaladaas a qaala alculamaau xishood meelaha kubeo kolku ilahay nicmadii kasiiya fiiriyaas adina nicmadii mujuzahay iska xishoodaas reed abidon waruwina may linin weriyey can abilgasimi abilgasim aljunaydi raximah llahu may ba laka weriyey qaala abulgasim nika gooli ana alxayaau xishood ru'yat laalaai waay yani waa kay masalan nicmiyaalo ayan nicami tanfasrayo nicmiyaalo aragtinyadiyo ilahay nicmadii adkasiy ad aragta waayo nicmada sin badan yihin ahe may wala ilahay nicmiyaalka oo unanasi wala kooga kormee wala tari kormee kalku nicmiyaalkasoyni ad aragdo waruyatu tagsiri goobodfalna ad aragdo waayo daacad ilahay ka goobod sidii oo ad ilahay kasugrid intaas nicma adkasi adin nicmadaas qaabil nicmo cibaado samaytila falahay ad goobod falaaso cibaado danbon lahayne nicmadii walangalamahay suubihayn ad aragdo waayo waruyatu taksiri gaabsadow oo nicmada ilahay laku gaabsadaa shukrishe laku gaabsadaa agargo keed fa yatawaladu may dhaladey baynahuma bayna ru'yati laalaa'i wa ru'yati taksiri lamdatiyo may dhaladaase xaalatunga dhaladaas xaaladaas oo tusamahiya xaaladiede xayaan xishood lakama qaawo baabu xifdi siri sirti ilaaliyawkeedi ambaabay baabu xifdi siri sir xifdiyawkeed sirti la ilaali qaala allahu tacaala ilahay may ka golay wa awfu oofiya bilcahdi balanka oofiya in alcahda balanka kana ahaaday mas-uulanki lisuaala ahaaday qala lahu taala ilahi may kagolay waawfu oofiya bilcahdi balanka oofiya balan yani sirtan lanka hoobkindhibidi naftiya balaa kumidata balanka oofiya in alcahda balanka kana huwa cahdag ahaaday mas-uulanki lisuaala yawma alqiyaama qiyaama maalinteed balankeeda oonay oofidi nikal ya lisuaali doonay sa ilahay ari subxaana wataala kolka sirtan may kumidata balana kumidata ini ladhooro la ilaaliyo ay kofka sirka sheegda ad yani ngudine nga ilaaligo an abi saciidin alkudri radi alahu taala anhu qaala abu saciid may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka golay ina min ashari nnaasi dadka kan anshar badan cind allahi ilahi bis mansilatan min mansila yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaamati qiyaama maalinteeda arajul rajul iyo anshar badan waay rajulkaasoo yufdii deeraw ila lmarati bilaamay deeraw watufdii hiya maradini deeraso ila ila rajuli deeraas uma yanshuru firyaw siraha sira lmarati maradiya sirtiya firyaw sawaama yura wacdeedka muslimun imaam muslim yawriy an abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu qala abu sacid may ka gola gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsa may ka gola ina min ashar nnaas dadka kan shar badan may kumid ah cinda allah ilahi agdiis manzilatan min manzila ywma alqiyaamati fi ywma alqiyaama arajulu manzilat rajuli rajul manzilisan shar badan rajulkaasoo yufli deeraw ila lmarati bilaama inti ka deeraw oo rees marki deera rees uma yanshuru sirahaw watuflihiya iyana deeraso ilah ila rajuli rajulka deeraas lamadiyoba uma bacda dalika yanshur huwa usugisadiyaw siraha sira lmarati naagdi sirtiye sahaytay saweelay sakadahaytay walaagasay yani wa kay masalan shaldikaayo yani furaw yanshur fidyaw siraha fidyaw waay may kala meelka jarte ya nafsiyana kadalika le tanshuru yana fidyaaso sira sira rajuriyan ya nafsiya yan harsagasaleya haysaleya eraaso shisheegas lamadaas inshar badan e rasuulka sala allahu alay salam kiyaamadilided siru manaa waxyaalahaas oo hoostaase dhiyaw wal sir e asturnaayen o ini binaanka bida xaram waay ma bina walilay mana may wala dhowti may nagadaas oo bagsirtaas abdo bandhikaas ashar naas cind allahi manzila nagadaas tawama yulay xadiska muslimun an cabdillaahi bn cumara radi allahu taala canhu canhuma ana cumara radi allahu taala canhu xiina waktigi taayamad goroobowtay bintuhu bintu cumar cumar gabartis goroob nagati xabsatu xabsa dhelaayo gorooba nagati iyo gaala cumar cumar may ka gooley lakulumi cusmaan bna cafan radi allahu taala anhu walakulumi facarartu bandhikay aley ala cusmaan cusmaan korshay xabsatan bandhiki fakultu may kagoolay markin bandhika inshita adi fadaas cusmaano ankactu kinikaaxe ka adi kinikaaxey xabsata binti cumar aritay xabse kid darew qaala cusmaan cusmaan meereysa anduru fiirsade fi amri amarkay hakatalade wari mana hatalade kolley yani hashuure hafiiriye falabistu cumara hadlahaye nagaadiye layaaliya loylaaliya nagaadi uma laqiya huwa cusmaan lakulamay ni ani lakulamay faqaala cusmaan cusmaan ma yaray gad badaamay daahiray lian ma in daahiray kad dahara li ma in daahiray alla atazawaja ana anan guursano yomi maalintay hada kan eh waktigay kan ayni anan guursada ano hainbatiyo falagitu lakulumi cumar hadalay ababakrin sidiga lahadal iya lakulumi radia allahu taala canhu fakultu may gola inshita di fadaas abubakar o ankaxtuka kinikaaxay xabsata binta cumar arisay xabsa binta cumar ee kinikaaxay fatamata abubakrin amusi radi allahu taala canhu falam yarjic mangnagne ilaya antika shayan jawaaban jawaab mayngnag fakuntu an haadi aleyhi ala cumar cumar korsheeya aleyhi ala abi bakrin abi bakar korsheeya haadi awjada kidirifaw badan yahaadi mini anigey ala cuhmaan cuhmaan korshe linkdirifaw cuhmaan ndhirifay may dhirifa edn dorogay laakin abu may wali jawaabo misineebus falabistu falabistu nagaali layaaliya layliyaaliya nagaali uma khataba may hawaydiisaday ha habsadi annabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulke onayo lamada nambar nikaahi ku badan ahay iyaa weydiisad faankaxtu nikaaxay ha xabsade iyaahu nabagiyaki nikaaxi markaas bacdigeed iyo faxiina idin yalayanima ila kulamay abubakrin ila kulamay faqaala abubakar meeray lacalaka adamay mudunta wajadta ini dhiristay calaya korkay in dhiriftay xiina waktigi cararta bandhigday calaya an korkay xabsata in oo falam arjic ana anag nagne ilayka adantikay shayan jawaaban jawaabkin ma guursada walba kin arin dhiriftiya mudunto fakultu may kagolay ano ahay cumar ale nacam ha kindirifieri mana agordoan kidara iras yakareyresumao iras kindirifieri mana qaala abubakar may kagolay fa inahu shaniye lam yamnac ma reebnemi ana mi oo reebna an arjica ini ana nago ilayka adakinag fi maagi carabta bandhigday calaya korkay in bandhigdi ani ani jawaabkasi ma oo reebna ila ani lakin ani aniye kuntu haadi calimtu ki ogaadiya haadi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam ba dakarahu anabag ini husaaye ogaay xabsadaasay hadal kaadaysi sheegay gabartaasay xabse sayaaladias gursuwa faday rasuulka lee dheega yari mana ed falam akun ana anina mahaan liufshiya ini ana faaf yaw mahaan faafki melikuwa baawa xifdi siri wa yani sira rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee sirtis ini faaf yaw mahaan er sirna faafine walaa babdeg dilankualsi sheego deg sooga gelido ismarki suu galme mana walaw taraka hadi kutaba lahaay ha xabsa annabiyu sala allahu alayhi wasalam kutaba lahaay wa laqabiltuha bal fadi gursada fadi sar awama yure xadidka albukaariyo imaam lbukaariya wuri kolka sirta ilaaliyo shay an cabdllahi bin cumara asxaabu rasul arka daysha haboon khulafa rashidiin sirtasaasan ilaaliy jiran an cabdllahi bin cumara mahin ini sirta yani wa kay masalan shahimir misme anamir adanagato walbala kiishibadoob hoos kubidinema an cabdllahi bin cumara radi allahu taala canhuma ana cumara radi allahu taala canhu xiina waktigii taayamad goroodowtay bintuhu bintu cumara cumar gebertiis xabsatu ah marki goroobowtay saarat ayiman goroob nagatay bilaa zawjin nagati wa kana zawjuhaa artisamay leraay khunees bin xudaafata sahmiye leraay khunees bin xudaafata asahmiyu iyo zawjke leraay jurixa fi bedrin gaswatu bedr ala ka dhaawaci uma intaqala jurxuhu dhaawac sheha ku neegsidi bacda bayna bedrin wa uxudin a dhaawac ya ku neegsidi sdiitisnagadi dawaagi horan barari fatuufiya wala obsadi zoodka dhimadi falama xalat marki xalaal nagati oo guurkii kuxalaal nagatay edid iyo gotiya tazawajaha rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay guursaday ha fi shacbaan sanata thalis min alhijra sanadki sadexda rasuulka orotay gabartiyeede yani waa kay xabs xabs era xabs bint cumar wa qaala cumar may ka gooray labitu lakulumi cusmaana bna cafaan radia allahu tacaala canhu iyo lakulumi facaraltu bandhikay aleyhi ala cusmaan cusmaan korshe xabsatan bandhiki cumar bin cusmaan bin afan cumar manaha gabartiis oo xabse e eh, oo yani gabar omay bu amirlmuminiin dhalay eed eh, an qiimo badano yani harta mawaysanaayn waktagaas laakin usi may fadahaye dadkan oonaya oo hubiino asxaabta dadka inkuwinayeen e eh, gabartiis ini inguursadan afadahay anbalikahay mana kalku mee gabarti yani ofka medilkusley bilaan weydiisadee geed meesa yani gebarti naftiye ani weelidka naftis weydii korlan kofayle uslijeeladi gabartekii dareer kor mana salku sala ad cumar bin khadaab gabartisa le cusmaan an banikaas lakitu lakulami cusmaan bna afan alabaniki radialahu taala canhu kaas eedna me mala gabarti lan guursado waa ima eh adi in doorahaysa gabarta lankaasoy onayo masalan bosadan fayl sida cusmaan oo kal yalay hada cumar oo saxaabti wiwinay an bandikaas lakitu lakulami cusmaan bna afan radi radia alahu taala canhu facaraltu bandiki aleyhi ala cusmaan xabsatan bandiki fakultan may kagoolay ishiitati fadaas cusmaano ankactuka ki nikaaxay xabsata binta cumar arita e cididii dhamaatay kinikah daala may kagolay cusmaan faanduru fiirsade fi amri amarkaya fiirsadeen falabistu nagaadi cumradalalalyaliyaliy nagaadi uma lagiya wa cusmaan lakulmayni ani lakulmi faqala cusmaanu cusmaan may kagolay kadadaga dahara li an may indahiray anla atazawaja ana inaanan guursanay yowni maalintay haadatan an guursan falagitu lakulmi ababakrin sidiq radi allahu taala canhu ya lakulmi fakultu lah liabi bakar mayngalay in shitati fadasankactuka kinikaaxe absata binta cumar ya kinikaaxe fasamata abubakrin abubakr aamusi radi alahu taala canhu falam yarjic huwa abubakr managna ilayanantika shayan jawaaban jawaab mahinagna yaabua fakuntu an haadi awjadaki dhirfow badan yahaadi alayhi ala abi bakrin abi bakr an dhirfaw badan yahaadi mini anigay ala cusmaan cusmaan korshayn dhirfaw cusmaan lan dhirfaw abubakr dhirfkeedan dornaadi wa falabistu lakulmay layaaliya layliyaaliya nigaadi falabistu layaaliya nigaadi cumar adalaay uma kabadamahe weydiisaday ha xabs annabiyu sala allahu alayhi wasalam ha weydiisadi faankaxtu yani waa kay nikaaxay axabsadi iyaahuna waa ka nikaaxay falakiya mayla kulamayni an abubakrin faqaala abubakr mayla lacalaka may mudunta hata daawayahay kolkun ilan kofkun walaalka muslimta oo galbishamol galiga gal ini yani kofkaasahay islaaxido daawaytol faley abubakar hada cumara daawayahay lacalaka may mudunta cumaraw wajadta ini xanaagday calaya korkay dhirifti xiina waktigi caralta bandhikaasay calay ana korkay habsatayn bandhikaasi oo falam arjic ana anag nagne ilaykadantika yani waa kay falam arjic yani waa kay falam arji anag nagna ilayka adandika finama ladigifishe caralta bandhigday calaya bandhigda anag nagna jawaaban sheekinka nagninidibastemudunta ila ani lakin ani ana kuntu haadi calimtu kii ogaadi haadi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam ba dakara huwa rasulka husaw iya ogaadi ha xabsidaas habal gaadaya husaw falam akun an anin mahane liufshi liufshiya ini ana faafiya mahano sira rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka sirtis ini faafiya mahan walow taraka nabiy nabo kutaba fadi ha xabsidaaso inkursulfane kutaba fadi laqabiltu abal fariha cabsa sawa kolka siya galbi sheeka daawaya sawa ma yuri xadiska albukaariyo imaam albukaariya wuri qawluhu taayama day saala dahaatay hiya xabsa bilaa zawjin hartalaan nagatilay wakana zawjuha zawju cabs cabsa zawji may haadi tuufiya huwa zawjkaas ini la obsaday radia allahu taala canhu kii la obsaday dhaawacgaas baderadieriya lang obsaday wajadta macnaahu galibta dhirifti waay waan caiشhata radia allahu taala canha qaala aisha may kagoolay kuna azwaaj nabiy sala allahu alayhi wasalam ilaa rasul sha zawjiyaalshay may haden cindahu cinda nabiya rooge faaqbalad mahe kaabilay faatimatu radia allahu taala canhu ya kaabili tamshi haleesati socdaas ma tugdi mishyatuha hiya tu socodsiankifane min mishyati rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay qaab socodsi hese shayan shayin gefaan sidii rasuulki gaabkin socdaay oo kaliya inaan socdaaso jigjiga iya koysi waay falama ra'a nabiyu nab marka aragay ha faatima aragiya faxaba nabiyu nabog marxabay bi bifatima waqala nabiy maray marxaban bibnati haritay wa uma jalas nabiy nabo fidhesiha fadima an yamin yamin nabi nabo midigtisa fidhes o an shimaali shimaali nabi nabo biditisa fidhes shakraawle wa uma saara nabiy nabo lasiraysadiha fadima lasiraysadi fabakat hiya fadima oyti bukaan oyo shadidan doro falama raa nabiy nabo marki aragay jazacaha jazaca fadima aritis fadima arkadahsha iyo marki yani murugdi aragya saara nabiy nabagadana lasiraysadiha fadima thaniyat almarata thaniya falaxikat hiya fadima gosoli fakultu aisha le fakultamay kagolay lahali fatima hasaki rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeki hasasi walaki goon weeli bisiraari wa siraki hasasi min bayni nisaai nisaai nabi laba soojaashe dhaabiyo goon ahaan sirki hasasi uma anti ad tabkina ooyasi la sawalan jaran umaana yaaba jare falama qaama rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul she marki gumya saaltu suaali ha fatima suaali ma walaagi qaala rasuul lahi kagolay sala allahu alayhi wasalam laki alkin kagolay ay fatimoy oday rasulka maykanlahay boras markoona kasalaati lah qaala fatima may kagolay maahay ma kuntan mahaan liufiya ini anfaafiya mahaan cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay korsheey sirahu sira rasuli wa rasulka sirtis mafaafiyaan sa manaha yani darensho imansho kamilka asaabu rasul sirti ini lagaryaw oo lanfaafiyaan manaha falama tuufiya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay markii loofsiya gultan may kagolay aisha leh weli ma sabarna aisha cazamtu yani waa kay adkaayay alayki korkaakii adkaayay bimagi sabab shay li ana laha calayki adkalkakala min alxaqi e inaadawa ahaaha yani wa kay lama xadastani in sheekoytay in sheekoytay ma walaagi ma lama xadasti adi sheegday nian in sheegday ma walaagi kala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam lafyadkin kagooli faqaala may kagoole ama laan hada fanacam ha faqaalat hiya uma yani wa kay isa fatima may kagoole ama laan hada rasuulka kolkun dhimiday ha fanacam ha hadakin sheege ama hooy xiina waktigi saara huwa nabag sirasiranian fi lmarati lula ila sirasiri faakbarahu rasulka may kabrayni an main sheegay ana jibrila jibril bakana huwa jibril haday yucaaridu kin bandika huwa anabiya alqur'aana qur'aanka meeriyay mucaaradat alqur'aan may lereeya an yagra'ahu axaduhuma wayasmac alaakharu kan kale indhugunsado inmeeriyaayo jibrila indhuguns inmeeriyaay anin indhugunsudaay hadina anin akriyasun indhugunsudaayo fi kuli sanatin maratan a inmeeriyaay in bandikaay o maratayn in bandikaay waana ana jibril caaradahu wa jibril bandikay huwa alqur'aan way alaan ain bandhike maratayn ain bandhike waini ana laa uraa laa adunu mang maleeya al ajal ajal mang ilaa gadirtaraba huwa ajalkaas ina dhawaadi lang maleeye fataki ilahay ku absoy wasbiri sabr mayweli fa inahu shaniye nicma asalafu hortabya nicma lahaadi ana ani nicma lahaadi lakaadi hortaba yani nicma lahaadi way fabakaytu oy bukaa oy santay aladi bukugaas o ra'ayti ad aragaasi caaishoy falama ra'a nabiy naw marki aragay jazaci anu ahay murugday argagaagi aragin saara nabiy silaysday miani lasilaysday ahaniyat almarata haniya faqala nabiy marki lasilaysday mere ya fatimatu fatimo ya bua ama tardayn makaraalaydiya an takuni ini ad haato sayidata nisaa lmuminiin muminiinta bilaanti o sayididio nagat makaraala nagadaaso o sayidata nisaai hadi luma umaduntan e bilaantood bilaanta soy sayididio haato makaraala nagadaaso falaxigtu reedkosolay laxigkosolka aladi laxigaasoor eyka ad aragti reed متفق عlيh diska متفق hda لفظan kame لفظ مسلمi مسلم لفdi shay aن عaiشaةa رaضi الlahu taعala عanha qala fa caiشha may kagole kuna azواaج النaبي sala الlahu عlaه وasaلaم rasuulka زawjyaalsay may aadena cindah ind النaبي naba agdisi aadin faaqbala may agaabilay faطimatu رaضi الlahu taعala canha agaabili tamshi haalatuti socdaas iyo faطima ma tufi ngifane mishyatuha mishyatu faطima faطima hay-atu socodte hay-idi an socdaasod ngifane min mishyati rasuuli الlahi sala الlahu عlaه وasaلaم ilahay rasul shay qaabkan socdaw shan shan gafan mifcal waha yani mayba misdarmah heyi waha heyi qaabka rasulkan socdaw layan socdaas eedin iskanakin socoto mana ma tukdi hiya faatima gafan ma tukdi mishyatuha wafaacilka ma tukdi mishyatuha mishyatu faatima faatima qaab socod gafane min mishyati rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam ilahay rasul shay qaab socod he he shan shan gafan sidin socdaas socdaas falama ra'a nabiyuna marka aragay ha fatima rag raxab nabiy nabag marxabey biha bifatima marxabey waqaala nabiy marki marxabey mela marxaban hadhawaaw bimnati aritayo hadhawaaw yani waa kay atayta makaanan rooban makaan waasace koyti ahi tayta ahlan muxiban inarki jeelnan koytay hadhawaaw uma jalasa nabiy nabog fadheesi ha fatima ya fadheesi an yamiinihi yamiini nabiy nabog midigtisa fadheesi gabartin dogoyti wa o an shimaali shimaali nabiy nabag midigtisa fadheesi uma saara nabiy nabag lasalaysadi ha faadimaya lasalaysadi fabakadiya faadim oyti bukaan oytin shadiidan daron ya oyti falama ra'a nabiy marki argay jazacaha jazaca faadima faadima arka gahsa marki argay saara huwa nabag salaysadi ha faadima lasalaysadi athaniyata marama salaxi kadiya faadima gosali fakulsan may kagolay ciisa leh laa lifaadima may ngaray hasa khasisi goon weli ki adi ki goon weli rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam iyo ki goon weli min bayni nisaai nisaai nabi naba zawjaashay dhadiyo ki goon weli istiraari tiraki gooni welay goli argaadi uma anti ado tabkina yani waakay ooyasi uma anti ado tabkina ooyasi waay falama kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki marki gumiya saaltu suaali ha yani waa kay faabima suaali ma may qaala nabiy hawa kagoolay lakad king ari yani ma may qaala kin kagooli lakad rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam may kin kagooli qaala mertay ma kuntu ana mahaan liufsiya ini ana faafiya umahaan cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki korshay faafiya umahaan sirah sira nabiy nabo sirtis ini korshay faafiya rasulka sirtis mafaafiya ma sheega artididi wa faadim wa taasu baas meel waa kawa taasu kofoob sirkin sheegdada kusuub dadka dhon inin sheegna adlay goona ahan sirkin sheegda in alfaafir neelilay falama tuufiya rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam cidiidol fade falama tuufiya rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki marki laoofsidiya kulton may kagole aisha le yani cazamtu qasamtu dhaaradey calayki korkaaka dhaaradey ha yani saas oo kale ay casmada qaar oo kale cazamtu adkaaye calayki faadimoy korkaa ka adkaaye bima bisababi ma bisababi sheeki ka adkaaye istaqara lii an in sugnaaday calayki korka in sugnaaday min alxaqi xaqe ina adaw ahaa ha xagyan ki lahaa kii adkaaye e eh, lamaa xadasti sheegday sheegday lama xadasti sheekoytay mi an sheekoytay ma walaagi in sheegday qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ba lakyad kinka goori geera qaala fadi qaala faadimatu faqaala faadimatu may ka gooray ama alaana hada amaa hoy alan hada fanacam ha faxadiuka nacam hata kin sheege fanacam kin sheeg wey wada ama hoy xiina wakti isaara huwa nabag siraysaday mi an ilasiraysaday fi lmarati lula tookidi ulilasiraysadaay fa akbara huwa rasulka may kabray mi an mayn kabray ana jibrila jibril bakana wa jibril ini haday yucaarilu ini bandhika haadi jibril kana ana jibrila jibril kana wa jibril haadi yucaaridu huwa jibril ini bandhika haadi hu alqur'ai hu annabiya nabag an bandhikaay ini an yani wa kay masala ina jibril kana jibril hadi yucaariduha jibril bandhikaayay hu anabiya nabagan bandhikaaya alqur'aan qur'aankan meeriyahay fi kuli sanatin sanad kasta maratan tookado o maratayn meeriyahay waanahu ana jibril caarala huwa jibril bandhikay hu anabiya nabagan bandhikay alhya waanahu ana jibril caarala huwa jibril bandhikay hu anabiya nabagan bandhikay alqur'aana wa alana hada maratayn lama tookan bandhikiyo hada lama tooki in bandhiki wa waini an may buareedoorantasaas nagati ini laasudhawaadi ang maleeya sagootisata ang maleeya waini ana laa araa laa uraa laa adunu mang maleeya alajala ajala mang ajalay mang maleeya ey ajali ilaa kad igtaraba huwa ajalka ini adhawaadile ang maleeya awkayta yariy fataki ilaha ilahay koobsoy eriteyo wasbiri sabar may weli fa inahu shaaniye nicma salafu hortaba nicma le ana ani nicma le laki adi nicma kin lahaaha sa awkay yariy keso bakaytu marki ajale koysay dimashadi adhawaatira awkay yari ya fa bakaytu oy oysantay aladi bukugaas ore ayti ad aragaasi aishoysan ad aragaasi saas oysanta falama raa nabiyu marka aragay jazaci argagaga aragya saara nabiyu nabo siraysidi an ilisiraysidi ahaniyat almarata athaniya mar lamaada ilisiraysidi faqaala nabiyu naomeyra ya fatimatu fatimoy ya bua ama tarlaynamkaraadihidiya an takuna ini adahaato sayidata nisaai lmuminiin muminiinta bilaantiyo sayidadiyo niyaas yaw sayidata nisaai hadi lumma umada umatu muhamadiye bilaantiyo bilaantasoy sayidid ahaat makaralihidiya falaxi so gosoli laxki gosolka aladi laxkigaasore eighty ad aragdiya gosolireed mutafaqun caleyh wahada lafdan kan ay lafda muslim sirka saasan ilaalireed wacan haabitin thaabit lbunani sheekhi an anasin akuriye radia allahu taala canhu qaala anas may ka goli ataa calaya ana korkee mahe maray eray rasuul lahi sala allahu alayh wasalam alhaal anaanin alcabu ciyaaraw maca algilmaani awlaad yaryar macaysol ciyaaraw fasalama huwa rasuulka salaamay calayna una hilmaantianana salaami aadigi sigaadi jarta walaadi yaryarooba mala salaama jari rasulka makuwinaya fabacasa rasulka diraynian idiri fi xaajatin danya indiri dantaasi dantaas taqubay kaadimkii hay idirsaday danga indirsadi faabatu hadaay calaa ummi aaday korshe waa ku daay falama jitu marki anaseediya kaalad may ka goolaya yani waa kay aaday may yartay maa cabastaka maheka daahi maay haday tibanta jarti fakultanmara bacata may dirayniyan rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam indirsaday lixaajatin ilaa xaajatin dan inti indirsaday kaalad may kagolay ma xaajat xaajat nabiy nabag dantakintasrimayat gurtan may kagolay inaha ina alxaajata xaajadiyade siron sir waay siru mal sheega erin unug yar wa taa yani waa kay caagilinto asxaabta awlaadiya yar yar yaha caagilin cilmaha cilmo lahayen saaso sir rasul injisriy sirti adeena ma sheega kaalad may kagolay laa tukbirana aadisa warsatay isiraamka isheegen kaala meertay laa tukbirana inin kabartooy unugidasn diidageliyahay sian hafayl waay bisiri rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shaytirtis aadan had inin sheegdooy qaal anasun anas may ka goray wallahi saabit talmiidkay oo eedin jele lahadlahay wallahi akdhaarbey law xadastu ani sheeg way fadi bi bisiri aadan in sheeg way fadi laxadastuka adikin sheega fadi bi bisiri ya saabit wari mana saabit oo hoosirkeede lama sheega fadi makoogarifaneeri lakin lamban inin sheegan ma seri saas waay kolkan saasasirsilan ilaariyahay salafu saalax kadaysimudu kawaa muslim muslim adii ka weriyey wa can thabit lbunani an anas ibni malik radialahu taala anhu qal anas may kagooley radia alahu taala anhu ataa calaya ana korkee rasuullahi imar walaal anaanin alcabu lciyaara ma algilmaani awlaad yaryar maasho ciyaara usuba awlaad yar awlaad yaryar hay korku awlaad yarara li ciyaaray fasalama nabiy nao salaami alayna korkaan deeliwada no isku ciyaaran ya rasuulka asalaamu alaykum eli unun salaantiya kuradini fabacatahu rasuulka gaar ahaan ani kadintiha idiri an idiri fi xaajatin fi dalaahi xaajatin dan haskudow indiri dan intaas hagwo yari faabdatu daaya calaa umi aadayeena iya korshe kudaay falama jitu marki inseede ilaa umi inseed kaalat umi haadayna yartay ma xabasaka may kaxabisee kadaay fakultan may kagolay bacatani rasuul lahi sala allahu alay wasalam ilahay rasuulka indiray lixaajatin ilaa xaajatin xaajantika indiri waay qaalat hiya ai may umusle may kagolay aaday meertay ma xaajat xaajat nabiy naba dantakinjasina may haysi kultan may kagolay inaha ina alxaajata sirun siro qaalat may kago siro amal sheegaw qaalat aishatu qaalat may kagolay hiya qaalat umi wa aaday meertaya laa tukbirana inin sheegdoy bisiri rasuuli lahi sala lahu alay wasalam ilahay rasul shay sirtis axadan of inin sheegdoy saartiya or an dhiirigelidi way kaala anas anas may kagolay wallahi kadhaarday loo xadasu an sheekoy fadi bi bisiri sirtusile axadan in sheega fadiya la xadasu sheega faday kadik in sheega fadi bi bisiri ya saabitu saabido kawama yuri xadiska muslim warawa lbukaariy imam lbukaari weriyay baclo bacd alhadis hadis bacdi shay weli mukhtasaran haari ba yani kila gaabi baablwafaayi ofiyoyan baabay bilcahdi kolkan balanka baabo xifdi sirya kadhajar balanka saasan ilaaliyo lan bahay baablwafaayi okiyoyan baabay bilcahdi balan la oki wainjaazi lwacdi balankaasina la fuliyo baablwafaayi ofiyoyan baabay bilcahdi balanka la ofiya wainjaazi lwacdi yabooxgina la fuliyo wainjaazi lwacdi waimla waimlaai lwacdi balanti la fuliyo la meermarya mana waliyada yabooxdina la fuliyo wainjaazi lwacdi yabooxgi jawaabin lafuliya lamid mariya qaal lahu taala ilahay may ka golay waawfu oofiya bilcahdi balanka oofiya may weli ina alcahda aydiholayla cahdig may haaday sirti iskumid ata insoin ina alcahda balanka kana huwa cahdig haadi masulanki lasuaali doon biamadrigeeriya haadi waqaala lahu taala ilahay may ka golay waawfu oofiya bicahdillahi ilahay balinsha oofiya idaa cahadtum hadisin balantantaanba waqaala lahu taala ilahay may ka golay ya ayuha aladina aamanu waawfu oofiya yani bilcuhuudi bilcugudi balangyaalka layel bilcugudi balangyaalka lanugudi balangyaalkas oo lanugudi ofiya bilcugudi balangyaalka ofiya laya waqala lahu taala ilahay may ka golay ya ayuha aladina aamanu lima may taguluna ngiraasan ma shay ngiraasan laa tafcaluna isingan falan huma kabura huwa makti yawinadi maktan min maktin iras yawinadi cind allahi ilahi bis an tagulu qawlukum qolkin yalawinadi ma kagolasan laa tafcaluna isingan falaan ya ayuha aladina aamanu lima may taquluna ngirasan ma ngirasan laa tafcalunahu magisingin falan walisingan fala doon man sheegasan oo ficilki goolki man iskhilaafsanyi kabura huwa kabura faacilse huwa waan wujuban faacil oo wujuban askurunga lere mabtan kaasa tafsir ee fasiraas yani waa kay kabura huwa maqtiya winadi maqtan min maqtin dirif yala winadi maqtiga dirif wa cind allahi ilahi dis maqtigaaso cind allahi ilahi disa an taqulu kagoolan ala winadi dirif ma shay kagoolasan laa tafcaluna isin falanhumaagasa ayati macruf wa وعn abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasulka may kagoolay aayat lmunaafiqi calaamat lmunaafiqi munaafiq calaamadi salaatun saduwaay laa xadata huwa munaafiq adi sheekoya kadaba beenga sheege sheekooba bilaw beenlay wede beenlay sheego waidaa wacda adiyobooxo balamoon aklafa balanki kubehe balanki guriye gugwele wa waidaa wacda adi balantumoona aklafa gugwele balanki buriye balanki maofiya waida tumina hadi laaaminona kana huwa munaafigi khiyaane sadidas alaamiyala munaafiq alaamadiisa mutafaqun alayh wafi riwaayati wain saama walow saama habakaomay munaafiq lay waay wasalla wain salla habtukide munaafiq lay waay wazacama haba sheegay anahu ana shaksaba muslimun iyo hab sheegay munaafiq lay waay orana si adkaay mumaasidiis mana yani wa an cabdillaahi bni camr bni caas radi allahu taala canhuma ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may kagoolay arbacun afar man kuna man xasalna lanki xasalan i i man manka islan arbacun afar walha man kuna man xasalna afarta aslanki asalan i i man asalan kana huwa man kaas yahaada munaafian munaafiq yahaada weliba khalis nifaaqi munaafiqnimidis khaliska s mana oo walankayar munaafiqnimidis munaafiq yahaada khalisan oo dirax leh khalis o cadaan eh munaafiq cadaan eh nagda waman kana aslanki hato i i man manka ishe kaslatun haninto kaslada kusugnaas kasladaas oo minhuna min alarbaci afartan hanin soodan kumid eh kanat may hadase fihi siman manka fishena kasugnaadase kaslatun haka bilaawtay kasladoo kasugnaadaas kasladaas oo min anifaaqi eh hataa yadaca huwa mankaas inti kutabaw ha alkaslata kutabaaw may kalkun kasliya halkas idaa waktigi utumina huwa munaafid la aamino kana fiyane o waida xadasa dir be sheekoyawna kadaba beena sheege lama waida caahad hadi balantumon adara huwa munaafigi balan buriye sed waida kaasama huwa munaafig adi doodowna fajara baabila ka doode fajara faajirnima sameeyey baila beena sheege idaa hasama huwa manki adi doodon fajara beena ka doode fajara faajirnima sameeye fujuur maanaa may dharey tarku daacati illahi tacaala yani alkhuruju can daacati illahi ta ilahay daacadiis lakubahaye fujuur dhere beena sheege la maana waidaa hasama adi doodon fajara kadaba beena sheege beena ka doode walisunlaha ina beena sheege mutafaqun calayhi waan jaabirin radi allahu taala canhu gaala jaabir may ka golay gaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shaliyan may ngaray log ad jaa kooyo maalulbaxrayni bahreen maalse koila acdaytu sifadi kad haakada sada wahaakada sada wahaakada sakin sifadiy falam yaji makoyne maalulbahrayni bahreen maalse makoyn hata qubila nabiy nabantilku goblooda sala lahu alayhi wasalam falama jaa marki kooye maalulbahrayn bahreen maalse marki kooye amara abu bakrin abu bakr radia lahu taala anhu amri almunaadiya koo naadiy amray fanada lmunaadi ki naadiya naadi maylay man kana lanki haaday lahu liman haadi cinda rasuuli llahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulka abdis cidatn wacdon yaboohan haali o daynun den lanki rasulka kalahay falyati huwa mankaaso inauna ninkooyoy uni khaliifki rasulka boosi roogne lankibu rasulka dukor balangaadina ninkooy balankin ofiyan lanki rasulka dentalaha intentisan gudaani ninkooyoy faataytu seedyer yani waa kay jaabira leh yani ma in seeday ababakar yan seed wakultu law liabibakar man ala in anabiya sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki gaala rasulka may ka golay liyan kada sada wakada sada sayin ka golay mana faxataa li faxataa huwa yani wa kay abubakar habsamiyey li ani in habsamiyey as yatan halmarkaado ey dafaca bijamciyadeyi lama isganyaa kulmiyaso habsamsalee lama ganyaa marso wala kakaadaw yani isla sac lamada sac wala kakaado faxataa habsamiyey abubakar li an as hasiyatan habsinko in habsami beeso on tiya dhulkin yaali o kale galantis buhi insiyay libirta inkashibi facadadtu tirsaday ha adarahima darahimtiya tirsade faidan isla marki hiya darahimtiabsanka hayti may nagatay hamsumiatin shan boqol dirama nagatay waay fakun haakada wahaakada wasidtooki haytima faqaala abubakrin limingaray kudu gaadoy mitli haatan shantan boqol lamadi misl kun shan boqol sidaka gaado yari mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay balanka lilaale an jaabirin radi allahu taala anhu gaala jaabir may gore gaala nabiy sala allahu alay slam lian may ngaray loo kad jaa kooy fadi maalul baxrayni baxrayn maalsha kooy fadi jaabirow acdaytu sifadi kaado jaabirata haakada haakada mana saba tilmaam haakada sakasifadi haakada sakasifadi haakada sakasifadi sa rasuulka yariy falam yaji makoyne maalul baxrayni baxrayn maalshe makoyn magaaladu baxrayn leeray dadlo gaale degnaan jizi walalakwaabiya izekzeki daski muslim meelirog walaagata yani maalka meelka koyo kaasu falam yaji makoyne maalul baxrayni baxrayn maalka she oo meeli lankilandiri makoyno uma qubila nabiyu hataa qubila nabiyu nab ilaali ku goblooda sala allahu alayhi wasalam amanta saasa rasuulka balankaasi ingalaaiba may haysoonayo yani jirin sakraabi hay kolku makoyn inti rasuulka oblooday falama jaa maalulbahrayni bahrayn maalki marki koy oo benkigilishanay muslimiin abubakar anshaani yamara amara abubakarna rasuulka bos turumi ya amara abubakrin abubakar may maray radi allahu taala canhu ya amri ahi almunaadi koona almunaadiya koonaadi ya amri misme amara abubakrin amray radi allahu taala anhu yani binidaai ah, yani weerdan yamri binidaa dayli yamri fanaada lmunaadi lanko naadi naadi maylay man kana lahu liman mankan sugnaaday cinda rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheegdis ciddatun wacdun yabooxan sugnaaday lanki rasuulka yabooxan jaray oo hada korwan yabooxi o oh, daynun den lanki one un sugnaaday ilahay rasul sheegdis falyati huwa man kaasay kooyna una nin kooyoy sar faataytu seedeeyhu abaa bakar yan seedi wakultu lahu liabi bakar may jaabir hadlaha ina nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay liananhantay kadaasada wakadaasa ingaringarsa bes markisaasan sheegi bo faxataa huwa abubakar walaagilen kada kada habshan layla tilmaamaay habshankini wali dhonyimalo bes faxataa huwa abubakar habshami lian lahaantay xasiyatan habshankoya in habshami besado miryaal habshankoya ingaaday libirta inkashibi facadadtu tirsaday ha adaraahima daraahimtia tirsadi fa idan isla marki hiya daraahimti may nagatay oo habshanki hayti amsumiyatin san boqol iya nagti a amsumiyatin san boqol iya nagti faqaala abu bakrin abu bakar liyanmangara kud kaadoy milayha milay milayha misla alkamsamiya shan san boqol lamadiya misl kaadoy hadi shan boqol makaadana lamadiya misl may nagdaan lama shan boqol kun shan boqol saas kaadoy mutafaqun aleyh sa yareedi kolkun balanki la ilaaliyo si dalilki way baab lmuxaafadati adan xifdiyo yan baabay calaa ma lefdi ictaada shaksu shaksigu ma kuacaad waldi min alkhayri kheere wari oo oh, kheer eh, adkacaado weeldhogti maylifaday sidii oo len wed jisko akriyawsha bilawti gaahay horen wed mana salaatuleila bilawti ramadan lenkareedne horan wed hadan aminka kato salaatuleil walo alalagas sadido baltukute walaytukud haye cibaada cibaadada bilawt subugaho bilaw subugaas maalinkaas akri jisko bilaw jisko akri oob xisabko bilaw xisabkaas akri kaatibi bilawti maha sukut markasta sukut taaso soon sune bilawti wed wal alwali kacaado oo oh, kheere eh, ini ada xifdi yanrabeyo bab muxafadati ifdiyan baabe calama aladigi korshay lifdiya ictaada shaksu shaksa kacad waagida ma kacad waagidi o may min alkhayri kheere wali kheere lanka kacad waagidi oo ibaade ini hore wed ifdiya qaala lahu tacaala ilahay may ka golay ina allaha tacaala ilahay laa yugayiru huwa ilahay madooriyo ma kheer ishar biqoomin qoom kasugnaade hataa yugayiru inti kadooriyahan ma kheer ishar bianfusi naftooda kasugnaade a in allaha tacaala ilahay laa yugayiru ilahay madooriyo ma nicma oo biqoomin kusugnaadin nicmo qoom kusugnaati ilahay mabedelaw hataa yugayiru inti kudooriyaayan ma nicmo yani waa kay bianfusin naftooda kusugnaati oo ilahay nicmadi kasi ilahay makoo zuuliya laakin adi zuuliyaas mana adi zuuliyaas hadii adi nicmadii bada shukro qaabili waayto silfadaa yani ingudi waayto daacad ingudi waay bes markaas nicmadii adin walkoo zuuliya hadii bilaayla kusugnaadin hordha ina allaha laa yugayiru mazuuliya ma masiibo oo biqoomin kusugnaati mazuuliya ilahay adi doodka oobka masiibi dhibaati bilaayka jarta masuulya hataa yuayiru inti kudani kudooriyaayan ma bianfusihim daaca kulakoyan tawba kulakoyano cibaadada kubadiyaayan mana marki cibaadadii badyaano tawbadii badyaano daacada badiyan markaasay masiibadii on lakugaade misme nicmadiiyo ku jiran malku zuuliya ilaahiyo nicmadii yeedahayti yani kukacaasiyaayan mana lamadaba nagdaas in allaha taala ilahay kulay tafsirka laga seede aayad yani wa in allaha malushaaisla fadaan baabu mactaadahu min alkhayri maha koob adiba nicmadii adka jarti bad yani wa ka masala cibaadadii bada bedelna nicmadii markao zuuliya adin laakin hoob sheegada kacaada waldhatay khayrki bada zuulid maha nicmadii niyana kao zuula taas in allaha taala ilahi laa yugayiru huwa ilahay madooriya ma walaagi madooriya bigoomin qoom gobadiyo ahaadi hataa yugayiru inti kadooriyaayan ma walaagi bianfusim naftood kusugnaay waqaala lahu taala ilahay may kagolay walaa takunu nhaan kalati ti oo kale nhaan kalmarati lati naagti oo kale nhaan nakalad buriday gazlaha liilinkeeda buridi min bacdi quwatin sugow bacdisa buridi hoojiyo bacdiga ankaasan buriyon buridin han wal ankaasu may lere jamcu nikatin nikatin lijamye ankaas lakijami wahuwa niksig may lere algazlu liilon almangudo ladhawi liilon ladhawiye lere mana ankaasan buriyo buriyan uri liilon ladhawi reed furfura maran taasa naksa lere niksa buriyo furfura alcazlu liilon waay almangudo ladhawi yani lilndhawya buryo oo buryo kafafro lalajeedr a yani saas waay o may bua may la sheegay maki may looga jartay zamanki rasuulka sala allahu alay salam naagda o axmaq dogon aya looga jarti odooman baranaga odooman badanagati salaada odoomanki shaga geliyaas liiling hal samey liiling hal dhohe latimana liilingkela dhohe barjanka hadi ladeero waktaga i doorkasab hadhawaad ma hadina furfuraa latimana kooliya kanagaas dogon langeeka dhon si heshageeyay hadina taabshay kanagadi may nagde taas oo kale naga tag taas oo kale naga tag rasulka ilahay nin kudigaay mana oo may boo kalkun cibaadadii ad bilaawti oobad kutabto inti cibaade tahajud sameyase cibaade sameyasi oo kutabto may nagadaas adoo meeli hor nagati cibaadadii dhon furfurti oo kale ang naga tag riirahay taas oo kale walaa takunu ngaaten kalati ti oo kale ang nagate naqalad buriday gazlaha gazla lati latidiyae lilinka buridi lilinki ama soloodi buriyaasi oo kale ang nagatag min bacdi quwatin min bacdi ixkaamin sugow bacdishay lilinki marki la sugay ifayla la sugi bacdisha buriyaasi oo kale nagatag ankaasan buriyowna buridi oo kale nagatag waay wal ankaasu ankaas jam jamc wa jamcu nikasin buriyow la jamciyey ankaas laka jamciy wahuwa niksil maylala mufradka la fasra algazlu lilung almangulo la buriyey lilung oo la furfuriyo mana algazlu lilung almangulo lahay la buri mana naqla buriyowa almanir laburiyay lafurfuri mana lilin lafurfuriya nagsalere ankatan furfurana lafurfuriy mana walaa ta yani wa kay ankatan walaa takunu kalati naqalathaas naqalat furfurtay mahayni azla almanulna kila furfuriy walaa takunu kalati ti oo kale ngatan naqalat buriday gaslaha lilinsa buridi oo kale min bacdi quwatin min bacdi axkaame sugo bacdisa buridi oo kale nagata ankatan buriyo na buridi ankatan mutlaq mansubon ahib naalad naaladaas halka nasbia mafulmulad wa masderki onayo macnaagales wa masdaru macnawiya dhere macnaagala iswaafagahay lafdigan iswaafagaano naqalad buriyow ankatana buriyow lay waana lafdishon iskumidne mana macnaagala iswaafasima lafdig iskumidne masder onayo macnawiya kolkan wahwa nikdag jamcu niktin wahwa nikdaga algazlu liilung almandubu la buriyey lafurfuri mana waqaala lahu taala ilahi may ka walaa yakunu yonhanman dhawaane kaladina kuwi oo kalen han uto lasiyay han alaisaraya utul kitaaba kitaab lasiye min qabl hordaan kitaab lasi oo reed fabaala dheeratay alayhim ala ladina ladin kas korsho alamadu muddo dheerati oo fakasad enjirde gulubum enjirdi saasu fakun dadkaasala ninku digaa inaga dangalilay ilan cibaadadii oo badbadido kana wawado wado wado kutabta reed mana juskoolay sin akriyaasi markiden kutab subagoo bilawtay sin akriyaas kutab cibaadada sunado raatibado bilawti kutab anasalididayo dadkaas oo kale anagata muddo kadheeratay gulubsi anjagdiyo lanka noob daaca kutaw maynakdaas galbisha anjage yani saas nagatagaldiga walaa yakunu ngaan mandhawaane lam yani liladina waday walaa yakunu yo ngaan yani kaladina kuwi oo kale ngaan utulisiyal kitaaba kitaab lasimin gablooran oo oh, fadaala dheeraday calayhim ala ladina ladin kas korsho alamadu muddo dheerati fakasad anjagday gulubum gulub ladina ladin kas galbiyaalkooda reer anjagdi saas oo kale anaga mandhawaane anagatan saas oo kale walnisdiga وaqal lahu taala ilahay may ka golay fama racaw ma ilaalin ha aلruhbaniyata suufinimadi ma ilaalin xaqa ricaayatiha suufinimadi xaggeeda ilaalinteeda oo dhabe ma ilaalin lar mana oo dad goom ahaayen goom oo hordhaan yani rahbani yani ahi rahbaanima samaysadeen cibaado aminki daacalaka jiro geecila ibaadaysado cibaadada ilahay lango taasa sameeyen maylafadaay kalku wedan mal fadaani ma wedne markidem kutaben ilahay ma eri fama racaw ma ilaalin a arahbaniyata doofnimadi o bilaaban daacadi cibaadadi badiyaaye bilaaban ma ilaalineed ilahay xagga ricaayatiha ilaalinteed xag ma ilaalin silfadaay ma ilaalin wala xisaareyhay ma isinasaasunaat unlinindigaha aayaatkan kolkan wala langaaday baabulmuxaafadati calaa ma actaadahu min alkhayr of wali kacaado waadadinus ilaalin dadkan oo kale naga manaan kutam ma ilaalin yaliliya dadkaas oo kale nagaten dibirtaas oo kale nagaten intaas maylimisudigahay cibaadadii wala bilaabtaad ilaalin وan cabdالlahi بn cmr بn cas radi alahu taala canهuma qala cabdالlahi may ka gooley qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam li cabdالlahi بn cmar hadiski dheer ulka kitaabka ulsheeka marnay qala meli kalkun baabka kuwaafagaay oo ilaaliyawka cibaadada e meelaninka gobol qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam lian may ngaray ya cabdالlahi cabdالlahi o laa takun antaadan haatoy mila fulanin hibil oo kale haatoy a may weli kana huwa fulanka may haaday yagumaki guma alayla fi lail haminka salaatuleil guma jari es fataraka huwa fulanki kutabay qiyaama lailiya kutabi taas oo kale din ang nabatoy mana o dasilong ala lahadlahay dasilong iya hadalka cabdillahi khidaabkaso laakin dasilong may lalahadlahay shay ad marki marki ad bilaawti oo cibaade kheere xifdi ilaali baabulmuxaafada tarjumad milani kubaas wali ada kacaado weeldhitay kheere kutabtoy adi kale hiblo oo kale nabatoy nagbaas ya cabdallaahi yow laa takun ang haatoy misla fulani hibil oo kale ng haatoy misla fulani marki lay fulanku suge fulan mucayan ay hoo rasuulka ogaayey lanko e ho reed gari suhaado kol misma e lang ala lankiba dagankaas dagankeedongalanglajeedana bada kolkal laa takun nghaatoy mila fulan hebel okale nghaatoy may weli kana huwa fulanka haadi yagumu lail haminka gumay fataraka huwa fulanki kutab yama lail adina saas oo kale nagatoy yaabu aha cibaadada bilawtin kutabto ley mutafakun caleyh baabu isticbaabi bibilkalaam hadal qurxiyow shay sunanimadiisan baabay wa dalaagat lwajhi baabu dalaagat lwajhi wiji furfuro shay an sunn midis baab istibaacati dalaakat lwaj hame cinda ligaay lakulumaas bis marki lang oo dad oo ahlukhayr lakulumaas wijiga furfurto hadalka macaan macaanka wala sunana midis baab istibaabi debil kalaam kalaamka diibayaw shay wanaajiyaw shay sunana midis anbaabay wa balaakat lwaji baabu balaakat lwaji wajigi furfuraw shay anbaabay cinda ligaay lakulumaas gad la furfura qala allahu tacaala ilahay may ka golay wafid raari janaaxaka nabiy llahi muxamed oo garabka raari lilmuminiin muminiinta garabkan raari hay dila ilah yan ma hadalka lafaylaha lagurxiya wajula furfura naftiya may kumida wafilre galaas wafilraari janaaxaka garabka galbaga nuglay lilmuminiin nuglaay waqal lahu taala ilahi may kugolay walaw kunta ad hada fadi nabilahi muxamado fadan ki dabeec hun hada fadi sayi alkhuluqi fadan ki dabeec hun hada fadi ay sayi alkhuluq dabeecadiiski hun hada fadi galid alqalbi galbishayn adag hada fadi wa lam fadlu shal taba fadeena min xawlika gaaraka manamasul mufan wa salilayka kumaylimsudigaha inagatoysaas unaba ninka digaayo walaw kunta ad hadafadi nabilahi muxamado fadlan ay sayi alkuluki dabacadiski hum baalislan dhawaado kor haada fadi oo dang oo baalisee soob shiishaashi kahaayo guruntis gado duraas taas oo la haada fadi wa walaw kunta ad haada fadey fadlan ki dabec hum haada fadi galid alqalbi galbishayna kakinyi galbishayna adagi hey gaasiyahu gaasiy alqalbi galbishay adagi haada fadi wa lan falo shaltaba falen min cawlika gaaraka kushaltaba falen salma ilahay ninka digahay ini infay lahayn fadalnimadaas oo galid alqalbi infay lahayn ya nin kudigahay inaga tengalilay mana mayla fade taas cagsishe wiji furfurnaan fashaashnimo yani waa kay galba nuglaan taasala fade mana وan adiy بni xatimin radi alahu taala canhu qala cadi بن xatim ay golay qala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may ka golay istagu naara naar kudhoorsada walow bishiki tamratin timirto dhinisha dalka kudhoorsata naar kudhoorsada naar gaashan kuwa dhala gaashan kugbedbaada weydiisada wadala walaw timirto fawshab haade faman lam yajid lanking helaan fa bikalimatin falyatagi doorsaday bikalimatin doorsaday kalimadaas oo dayibatin wanaagsan kalimadki fayla oo golshe yani galba raahay wadno roobtisa laleh yani galba kahasalaw kaasayfade itagu naara naarka doorsadaa walow kana litigaau doorsado kahabaade bishigi tamratin timirto dhiishe bahaade walaysinka doorsadaasaan walyado sadage bahaate naarka ka doorsada gaashan samaysada hadii hata taasan helaan faman ofal ofki lam yajid nhalaan sika tamrati nhalaan wa ama shayan waligadarto mafula faman lam yajid lankinhalaan shayan ba nhalaan wa falyatabihi kadoorsada bikalimatin kadoorsada kalimadaas oo dayibatin wanaagsan kalima oo dhibe wanaagsan kadoorsada mutafakun aleyh waan abi hurairata radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabi nawnay kagoolay walkalimatu dayibatu sadaqatun adis ilaalala walkalimatu kalimadaas dayibatu dhiibke kalimada wanaagsan sadaqatun naftiya sadaq waay kalimado faylgafoobka lahadalo sadago alima yani sadakatun ka sadakatin alamidato sawaabu sadaka iyo helaas lang oo wal sadagajarke iyo helaas adin oobal kalimadaas faylkaado sadakatun ka sadakatin wa mutafakun aleyhi horena arbicin wiilonka mare wawa xadiska bacdu xadisin adis bacdi shaa xadiskaas oo tagadama huwa xadiska ning hormaray biduri maca duri duri lxadis xadiska dhirisela ning hormaray waan abi darin radi allahu tacaala canhu juntu binu junadata qaala may kagol abu dar qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam lianmayngaray laa taxdirana anta abaadara un xagirtooy min almacrufi wanaaghi shay habyaraate shay an shay n xagirtooy min almacrufi jaarmajruka xaaloa nakiradaas alku xaalo laa taxdirana an yastoy n xagirtoy min almacrufi haal kumid ay shay an shay n xagirtoy ida takadama nactu nakira ucriba xaalanti leray nakira nactadii hadii hormarta xaali liiraabe laa taxqirana anxaqirtoy shay anxaqirtoy shaygaas oo min almacruuf saasa shahay hadda may leri laa taxqirana min almacruuf ma wala alaykum laa taxqirana anxaqirtoy min almacruufi macruufa alkumideyi ah, shayan shay anxaqirtoy walow antalga antaada habla kuluntay akaaka walaalka biwajin bakala kulunta akaaka almuslim biwajin bakala kulunte wijigaas oo daliigin lasii daayay lafurfuri ay ay mutahalilin afkinaw bilbashar wiji furfurunaan walibtisaami wiji furfurnaan laabtinaw balkalakulunte wiji furwaay walaw an talga habay lakulunte akaaka walaalka muslimka biwaji may kalakulunte wajidaaso daliin mabluugin lafuray wiji furfur balkalakulunte hadda waa yalin baab isticbaabi bayaan kalaami kalaam cadeeyo shay sunanimadiisiyan baabay hadalka lishishaldikaayo lishal cadeeya baabu istibaaxa istibaaxi baabu istixbaabi bayaan kalaam kalaam cadeeyo shay sunanimadiisiyan baabay wailaaxihi ilaaxi kalaami kalaam cadeeyo shay lilmukaadabi lanka mukaadabka lalaablahin kalaamka lang cadeeya watakriirihi takriirlkalaami kalaam nagnago shay liyufama huwa kalaamkaasi lanfam ida lam yufam huwa kalaamka adi langma fahmaan ila bidalika takraari nagnago kaaskaase maayn baabu isticbaabi bayaan kalaam kalaam cadeeyo shay suna nimigisan baab habalkan shan cadeeya suna wailaaxihi baabu isticbaabi ilaaxihi ilaaxi kalaam kalaam cadeeyo shay sunanimadiisan baabay ay lang cadeeye lilmuqaadabi tala la hadlahay i wa takririhi baabu isticbaabi takririhi takrir kalaam kalaam nag nagaw shay sunanimadiisan baabay liyufama likay yufama huwa kalaamkaas alfahmo lang nag nagaw hima ida lam yufham huwa kalaamka dilin fahma ila bidalika takraari nag nagaw kaasmasi kalanka fahmaan وan anasin radi alahu taala canhu ana nabiya sala الlahu alayhi wasalam kana nabiy nabag may haaday ida takalama huwa nabag hadii hadlaaw bikalimatin kalima ka hadla acaad nabiy nabag ininagnagawhaa kalimadaas salaasan iya kanagnagaayo may saasan were hataa tufhama likay tufhama hiya kalimadeeda hal fahmay anhu an nabiy kufahmay daraadiya saasan wele waida ataa waida mara nabiy nabag hadi maraw alaa qawmin maraw fasalama salaamaw alayhim ala qawmi salaamaw salama nabiy nabag salaamay alayhim ala qawmi salaamay salaasan asalaamay ana nabiy sala lahu alayhi wasalam kana nabiy nabag may haadin ida takalama huwa nabag hadi hadlaw bikalimatin kalima ka hadlaw acad nadi nabag nagnagaayo ha kalmideede alaatan sadsoog kanagnagaayo hataa tufhama hiya likay tufhama hiya kalimada silan fahmo canhu an nabiy naba lang kufaham hal fahmo daraadi sadsoog kanagnagaayo waida ata anabiy ataa calaaokdum bimacnaa mara waida ata nabiy nabag hadi maraayo calaa qawmin qoom korsho maraaw oo fasalama faaraada salaama salaam doonaaw alayna lalqoomi qoomkini salaama fadaaw salama nabiy nabag salaamay alayhim alalgoni goonka korshoo salaamay salaatan sidi sooki salaamay rawa buaari buaari hadis wuriyey oo salaatan asalaamay marki lilay wafkuna inta maraha yeeka deegahay asalaamu alaykum asalaam yeekda sedisa salaase taas mayna jeedo yani may buaha dadka hooba badinyi irigta markee suruma asalaamu alaykum yere oo satun dadka islaamti hodha indeegna hadan asalaamu alaykum marki hagala hadan asalaamu alaykum saasa welay okan fasalama nabiy salaamay alayhim alalgoni goonka korshoo salaamay salatan asalamay salama aleyh alaon salatan saas kawa buaariy buaariy main hadi kofkaas soo kadhigo asalaamu alaykum a soo kadheeraas laakin o kofka dadka badanyin ama degan khudbada waktiga afiya rasulka oka masaajidka buoka irisi marka galaw asalaamu alaykum yare howsadka masidog asalaamu alaykum mimbarka marki koradan asalaamu alaykum saasan nagayo kawa buaariy adis uriyey wan aishata radi allahu taala anha qaala ba aisha may ka golay kana kalaamu rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay hadal shay may haaday kalaaman kalaam iyo haadi kalaamkaas oo faslan daa faslin si shabdiko un saaxib yafhamu fahmaayohu kalaamka kulu man oftasa fahma yasmacu huwa manka dheego alkalaama kalaamka dheego fahma rawa tirmidiy abu daawud iya wacdis weliyey an caisaa radi allahu taala an qalat aisha may ka gol kana kalaamu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha kalaamsha may haadeen kalaaman kalaam haadi kalaamkaas faslan bayaanan aahiran bayinan de kalaaman ahad kalaamkaas faslan bayinan ad aahiran muuqdo binaankiya ama kalaaman kalaamkaas oo faslan ha faslin sikaldhiko saaib hadalka isi salbiisnay rasul kalaam salbiisn maylka jees hasilka wa yafhamu may fahmaayey ini salbiisnaayu kalaamka kulu man of kasi fahmaay yasmac huwa manka dhego huwa alkalaama dhego lamba hadalkaas rasulka dhego hadal fahmaa taasa isi saldhikay rasul kawaama yura adika abu daud abu daud wari taasure golalankananaga hada ulid tooki laka naga lahay walaa lanka naga haysanyi rasiba tacjile rawa abu daud wallahu aclam